الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم cashirkani waa cashirkii afraad ee kitaabkeennii safiinaة الصalaaة mualifku wuxuu leeya raximah اllahu tacaala asharط الثaaliثu shardiga saddexaad waxaa weeyaan dukhuulu اlwaqti wakhtiga oo gala wakhtigii salaada oo gala wa huwa wakhtigaasi zawaalu shamsi cadceedda oo ka zuusho weeye liduhri duhurka cadceedda oo bartamihii cirka dhinac oga iilata oo ka zuusho weeye wa buluuqu dilli kulli shayin shay kasta inuu gaadho milahu dillu kulli shayin shay kasta harhkiisa inuu gaadho milahu asaga oo kale inay isla ekaadeen shayga iyo harhkiisa zaa'idan asaga oo ka badan calaa dilli اlistiwaa'i hadhkii istiwaha lilcasri wakhtiga casarka wa guruubu الshamsi cadceedda oo dhacda lilmagribi wakhtiga magribka wa guruubu shafaqi liidkii casaa oo qarsooma wa guruubu shafaqi alaxmari liidkii casaa oo dhaca ama qarsooma lilcishaa'i cishaha wa طuluucu اlfajri الsaadiqi fajrigii runta badnaa oo soo baxa weeye almuctaridi ee isku gudbayey ama isku ballaadhinayey januuban koonfur iyo washimaalan waqooyi lilfajri fajarkii fatajibu waxaa waajiba haddaba ahaa salaatu salaadii fii haadihi اlawqaati awqaadan wa taqdiimuhaa salaaddii oo laga hormariyo calayha awqaaddaas wa taakhiiruhaa salaaddii oo laga dibdhigo canhaa awqaaddaas min akbar اlmacaasi macaasida ugu waaweyn bay ka mid tahay wa afxash الsayi'aati iyo xumaanta ta ugu foolxun waaya mualifku raximah اllahu tacaala wuxuu horay inoogu soo sheegay laba ka mid ah shuruuddii salaada oo ahaa aلطahaaraةu min الnajas iyo aلطahaaraةu min اlxadaث haddana shardigan wuxuu kaga hadlayaa waktigii wuxuu leeyahay marka shardiga salaada ee saddexaadi waxa weeyaan dukuul اwakti wakhtiga ogolaa wakhtiga gelitaankiisa waxaa lagu ogaadaa ama yaqiin baad ku ogaan ama ijtihaad labadaa midun weeyaan in aad yaqiin ku ogaato ood aragto cadceeddii oo zuushay ama cadceeddii oo dhacday amaba eh, fajrkii oo dilaaca waagii oo baryey iyo wixii la mid ah ood aduu binafsika aad ku ogaato ood calaamaadkii xaqiiqiga ahaa aad ku ogaato taasi waa yaqiin ama ijtihaad baad ku ogaano yaqiin maba haysidba laakiin adiladii kale ayaad u daliishan maalan oo kale eh, haddaad musaafir tahay oo aadan garanaynin maxaan ku dhahaa eh, ama maxbuus aad tahay cafwan maxbuus baad maba arkaysidba cadceed ma arkaysid iyo fajar toona ma arkaysid marka markaas kale ijtihaad baad ku ogaano waad ku ijtihaadi kartaa wakhtiga gelitaankiisa oo wardi baad xisaabsan ama calaamaad kale ama maalan cida diigga oo kale iyo wixii la mid ah adu calaamaad ayaad u deliishanaysaa waayahay taasna waa ijtihaad waxaa kale oo lagu saddexeeya culamada qaar ay ku daraan taqliid in aad taqliidiso qof khabarkii qof iq ah khabarkiisa inaad qaadato sida hadda maalan oo kale innaga waxaan taqliidinaa hadda muadiniinta oo kale muadinka markuu inoo aadaamo dee waan qaadanaa oo salaaddii sidii baaanyaan ku tukannaa innagoon hubsaninba hadalkiisaas ma sax baa mise sax ma aha yani khabarka ilan aadaanka waxa weyaan aliclaam bidukuuli wakti اsalaa kaasina waa taqliid intaaba waxa weeyaan salaada wakhtigeeda waa lagu ogaadaa mualifku raximah اllahu taعala halkan wuxuu ku sheegayaa waktiga bidaayadiisa oo keliah waktiga salaadda salaad kasta waktiga ay gasho unbuu sheegayaae waktiga ay baxda ma sheegayo taasi waa kow midda kale ma sheegayo min baabi awlaa awqaadda fadiilada ma sheegayo iyo awqaadda xurmada iyo wakti اlikhtiyaarkii waxaaso dhan muu sheegayo maxaa le kitaabkani waa mukhtasar waa kitaab aad u soo kooban marka wuxuu kaga bilaabay mualifku raximah اllahu tacaala salaada duhur wuxuu yidhi waxay wakhtigeedu uu ku soo galaa cadceedda oo zuusha zawaalu الshams cadceedda zuulitaankeed waxaa looga jeedaa in ay bartamihii cirka ay dhanka galbeed ooga baydho ama ay uga ilato oo taas maxaan ku ogaan karaa waxaan ku ogaan karaa cadceedda markii ay soo baxdo harkeed wuxuu jiraa galbeed mar kasta oo ay kor u soo kacdana hadhkaasi wuu soo gaabanayaa marka ay bartamaha gaadho cirka bartamihiisa ay gaadho mara qaarkood harkaasi wuu ku gurayaa oo had maba jiraba xilliyada qaar marar qaarkoodna waxaa jira had la yidhahdaa dil اlistiwaa oo waa hadh yani cedceedda oo bartamihii joogta ayuu harkaasi jiraa marka markii aay ku gudho uusan har jirin in yar markii ay ku darsanto oo harkii uu ziyaado bilaabo intuu istaago haddana ziyaado u bilaabo oo xaggan bari uu ziyaado u bilaabo waxay ka dhigan tahay cadceeddi way zuushay qadar yarba ha ahaatee taasi waa kow amaba haddii uu har joogo xilliga ay cadceeddu bartamaha joogto harhkaasi markii uu wax yar ku darsamo oo intii istiwaha in dhaafsiisan oy ku darsanto waxa weeyaan cadceeddii way oo xaggaasi u badatay mar haddii xaggaa u badato waktigii duurka ayaa galay way fiicantah haddaba in awqaadan xaqiiqi ah ee hadda fuqahadu u sheegayaan in sidan loo barto way fiican tahayoo hadhow markii aad safarto ee wax aadaana aadan maqlaynin haddaad doonto saacadba aadan haysanin amaba wax calaamadood ku garato aysan jirin waktigii inuu galay calaamaadkana ku anfacaya ay fuqahadu sheegeen marka waa muhiim inaan barano marka waaya kaasi waxa weyaan bidaayada wakhtiga duurka muxuu ku dhammaadaa masiiru dilli kulli shayin milahu shayga iyo harkiisu inay isla ekaadaan markay shayga iyo harkiisu isla ekaadaan ayaa oo laga reeba intii illistiwaagii harkii joogay markay cadceeddu bartamaha joogtay markii laga jaro ee shaygii harkiisa isla ekaadaan duurka wakhtigiisii wuu dhammaaday markii wax yar qadar yar ku darsamo in yarba ha walow yasiiran intaasi waxa weyaan waxaa ku galay wakhtigii casarka marka casarka iyo duurkii casarka wax farqi oo wakhtigooda uma dhexayo wax faasil ah ma jiro wakti udhexeeya duurka iyo casarka oon duurna ka tirsanayn casarna ka tirsanayn duurku marka uu sa u baxo casarkiibaa galay haddaba casarka muxuu ku bidaayeysu maxay tahay markii uu shayga iyo harhkiisu isla ekaadaan tusaale ahaan qori yar baad qaadatay ama ul dherarkeedu yahay mitr waa joojisay ciiddii waxaad egtay cadceeddu intii markii bartamaha joogtay ayaad egtay harkii waxaa joogay in la eg fartaas okay cadceediibaa yaa zuushay oo harkiiba wax yar ku darsamay duurkiiba saa ku galay casarkii markii eh, ushaa iyo harhkeedu isla ekaadaan ee weliba qadarkii fartana uu ku darsamo in yaroo ziyaada ahna ay jirto casarkiibaa galay duurkiina wuu baxay casarku wakhtigiisu wuxuu tegayaa markii cadceeddu ay dhacdo cadaaladdu markii ay qarsoonto qursigeedu uu qarsoomo ee qofkii arkayana ishiisu ku arkayo qofkii kalena uu arkaya shucaaceedii inuu ka qarsoomay buuraha madaxooda iyo guryaha madaxooda ilan hadda inagu magalaan jogna wa laga yaba inaan arkayninba cadceedda cadceeddu markay dhacayso laakiin waxaan eegaynaa shucaaceeda iyo iftiinkeeda waxaan ka eegaynaa guryaha madaxooda marka waxaa galay wakhtigii maqhribka ayaa galay casarkiina wuu baxay waayahay maqhribku wuxuu tegayaa oo ku baxayaa markii shafaqa ama liilankana waa la dhaha liidka casna waa la dhahaaye liidka cas markii uu qarsoomo waxaa tegey salaaddii maqhrib waqtigeeda wuu baxay liid cad baa ka dambeeyey liid huruud ah liid huruud iyo liid cad baa ka dambeeya laakiin kuwaasi wakhtiga maqhrib kama tirsano kadibna waxaa bilaamaya wakhtigii cishaha faasil salaadahaasoo dhan wax faasil oma dhexeeya soo ma aragti waa duhurkii iyo casarkii iyo maqhribkii iyo ceshihii iyo subxii intaaba isku xidhiidhsan yihin salaaddii ceshe wakhtigeeda markaa bilaabmaya salaaddii ceshe wakhtigeeda wuu soconayaa ilaa uu ka baxo fajru saadiqi waxa weeyaan waa fajarkii runta badnaa calaamaadkiisa waxaa ka ah in uu isku gudbo jihada bariga ayuu isku ballaarinayaa shimaalan wa junuuban koonfur iyo waqooyi saas u fidaya saas u fidaya laakiin fajrulkaadibku sharqan wa harban asaguna saas isku dheerinaya midna saas isku ballaarinaya xagga bariga jihada bariga midna waa fajru saadiqi ka kalena waxa weeyaan sharq iyo harb waqooyi bari iyo iyo galbeed ayuu isku u fidaya waxaa kaloo lagu gartaa fajru saadiqa iftiinkiisu wuu soo ziyaadaya marba marka ka dambaysa laakiin fajrulkaadibka iftiinkiisa ma soo ziyaadaya bal e waxaa ka dambeya mugdi mugdi weyn baa ka dambaynaya uu ka horeeya fajrukadibka marka fajru saadiqa dad badan baa ku khaldama waaya kadibna salaadii subax waktigeedaa gelaya fajru saadiqa markuu soo u dhasho ama uu soo baxo waxaa tegaya waktigii salaadda cishaha waxaa soo gelaya waktigii salaada subax salaadda subax waktigeedu wuxuu soconayaa ilaa uu ka soo baxo cadcadda ka soo baxdo sidaasay shantii salaadood awqaadood u kala yihiin mualifku raxima allahu tacaala wuxuu noo sheegay sidaan sheegayna bidaayada wakhtiga muu noo sheegaye nihaayada wakhtiga wakhtiga wuxuu ku dhammaanayo muuna noo sheegin waaya qofka haddaba haddii asaga oo yaqiin aan haysanin aan hubin wakhtigii gelitaankiisii ijtihaadna aan samaynin labadaa midna aan samaynin hadduu salaada iska galo salaaddiisu ma asaxaysaa hadduu doono wakhtiga ha waafaqee ma asaxayso salaaddiisu xataa hadduu wakhtiga waafaqo kaba soo qaad qof baa isagoo guri ku jira barqinkiiba guri ku jiray muuna ka soo bixin gurigu waa guri mugdi ah xataa daaqadda ma eegin wuxuu jiri salaadda doortolo ma la gaarin wax aadaana ma maqlayn saacad ma eegin waxba ma eegin uu iska gale un salaaddii markuu salaaddii ka baxay aadaan yuu ogaaday in waktigii salaada uu galay markuu tukanayay oo wati salaaddiis ay dhacdo waktigii salaaddiisaasi ma asixin waa inuu ku soo celiyaa maxaa yeelay cibaado kasta oo niye u baahan sida salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka wx la mid ah ijtihaad dani iyo ijtihaad mooyaane yaqiin iyo ijtihaad mooyaane laguma yani kuma asaxayo inaad waktigeed ogaataa shardi ah waktigeed inaad ogaato ayaa shardi ah haddii adoon waktigeeda ogaanin oo yaqiin ku gaadhin ijtihaadna ku gaadhin aad iska hujuumto o iska samayso ma ansaxayso wey laakiin cibaadada aan aan u baahnayn sida aadaanka oo kale iyo khudbadda oo kale qofka haddii uu asiibo isagoon ku ijtihaadin uu wakhtiga asiibo oo uu haleelo way ansaxaysaa ashardu aali shardiga saddexaadi dukhuululwakti wakhtiga oo galo weeye wa huwa wakhtiga gelitaankiisu shamsi cadceedda oo zuusha liلظuhri duhurka ayuu wakhtigeeda ku gelaya wa buluuqu dili kuli shayin shay kasta hadhkiisa ama hooskiisa inuu gaadho milahu asagoo kale macnaha shayga iyo hadhkiisa isla ekaadaan zaa'idan asaga oo ka ziyaadsan ama ka badan calىa dili الاstiwaaءi hadhkii istiwaha ama ekaanshaha lilcasri salaada casr ayaa ku gelaysa waguruub الshamsi cadceedda oo dhacda lilmagribi salaadii magrib waguruubu shafqi liidka casaa oo dhaca alaxmari ee casaa lilcishaai salaada cishe wa uluucu lfajri saadiqi fajrkii runta badnaa ama waa berigii runta badnaa inuu soo baxo almuctaridi ee isku ballaadhinayay januuban koonfur iyo washamaalan waqooyi lilfajri salaada subax fatajibu way waajibtaa asalaatu salaadii fii hadihi awqaati awqaaddaa salaaddu way waajibaysaa macnaha waktigaas ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala u waktiyeyey salaadda ina الsalaaةa kaanat calى اlmuuminiina kitaaban mawquutan salaadda ilaahay wuxuu kaga dhigay muminiinta kitaab farad la wakhtiyeeyey oon wakhtigiisa laga hormarin karin lagana dibdigi karin wa taqdiimuhaa salaaddii oo laga hormariyo calayha awqaaddaas wa taakhiiruhaa salaaddii oo laga dibdhigo canha awqaaddaas min akbar اlmacaasi waa dembi kabiiro oo weyn dembiyada ilah lagu caasiyay waaweyn bay ka mid tahay wa afxash sayi'aat xumaanaha kuwa ugu foolxun bay ka tahay qofkii salaadda wakhtigeedii ka hormariya dee salaaddiisaba asixi mayso salaaddiisabaas ma asaxayso hadduu salaaddii markii wakhtigeedu baxo kadib tukadaana waxa weeyaan salaadaasi qalay noqonaysaa laakiin laba jeeraba dembi kabaa'iray qofkaas ku dhacay laba jeeraba wuu dembaabay maxaa waxan waa cibaado ilaahay baa inoo xadeeyey wakhti macluum u sameeyey lagamana hormarin karo lagamana dibdhigi karo waaya ilaa licudrin inuu cudurdaar jiro mooyaane qofkii oo cudurdaar uu jiro mooyaane haddii uusan cudurdaar jirin waxa weeyaan kama hormarin karo kamana dibdhigi karo cudurdaarki waxaa ka mid a qofkii inuu hilmaamoba salaaddii waxaa ka mid a qofkii inuu maxaanku dhahaaye uu seexdo o hurdadii la tagto sida salaada subax oo kale uu soo toosa cadcaddi markay soo baxdo kadib waa macduur laakiin waxaa laga hadlayaa qofkii bilaa cudur salaadda wakhtigeeda uga saara ama ka hormariyaba haddii uu salaadda ka hormariyo wakhtigeedii mararka qaar qofka musaafirka waa loo banaya waad ogtihiin aljamcu bayna asalaateyn salaadda laba salaadood inuu jamciyo ama taqdiim ama taakhiir uu jamciyo way bannaanta salaaddii casar inuu u raro salaaddii duhur wakhtigeedii ama salaaddii duhur uu u dibdhigo salaaddii casar wakhtigeedii maqribkii ceshaha sidoo kale way noo imaan doontaa insha allahu tacaala kitaabka safiinatu naja ayay noogu imaan doontaa marka taasi waa mas'alo gooni ahe hadda waxaa laga hadlayaa qof muqiim oo negi oo wax cudurdaar aan lahayn salaada mana hormarin karo mana dibdhigi karo araabicu shardiga afaraadi satru maa bayna surati الrajuli wa rukbatihi in la qariyo inta udhaxaysa ninka xuduntiisa iyo loogiisa wa jamiici badani mar'ati haweenayda jidhkeeda oo qariyo ilaa wajhaha markii laga reebo wajigeeda iyo wa labadeeda cukur wayajibu calayha haweenaydii waxaa waajib ku ah satru juz'in inay qayb asurto oo min jawaanib اlwajhi wejiga hareerihiisa ka mid ah iyo walkafayni labada cukur wa cala arajuli ninkiina waxaa waajib ku ah satru juz'in qayb in inuu qariyo oo min surati xuduntiisa kamida iyo wamaa xaadaaha iyo wixii la siman iyo wa jawaanibi rukbatihi lowgiisa hareerihiisa iyo wa calayhima waxaana labadooda ninkii iyo haweenaydii labada waxaa waajib ku ah assatru in ay qariyaan min aljawaanibi hareeraha inay ka asturaan laa min alasfali xagga hoose inay ka asturaan iska asturaan waajib ma ah wayajib waxaa waajiba an yakuuna saatiru maradii wax asturaysay shaygii wax asturaya wax qarinaya inuu ahaado yamnacu mid reebaya xikaayata lowni اlbashara jidhka midabkiisa in laga warabo mid diidaya inuu ahaado wa an yakuuna inuu ahaado ayaa ayadna waajib ah malbuusan shay la xidho aw amase hayra malbuusin shay ama ha ahaado shay la xidho ama yuusan ahaanin shay la xidhee falaa takfi haddaba kuma fillo dulmat mugdi waa khaymatun iyo teendho sagiiratun oo yar mualifku halkan wuxuu ku sheegayaa shardiga afaraad cawrada oo la asturo cawrada oo la asturo marka laga hadlayana waxay leedahay cawrada la asturo baab laga hadlaa jiro waxa weyaan kitaabu nikaax marka laga hadlayo way ka duwanta marka kitaabu sala laga hadlayo oo halkaas tafsiilaad fara badan baa soo gelaya cawrada salaada lagu asturay way ka duwan tahay cawrada kale way ka duwanta axkaam badan iyo tafaasiil badan bay yay kaga duwan tahay marka halka tani waa cawradii salaada un bas ah waayahay satru maa bayna surati الrajuli ninka xuduntiisa iyo lowgiisa inta u dhaxaysa in la asturaa waajiba ah. waayahay waxaa ninkii la mid ah addoontii baa la mid ah waa dadkii la addoonsan jiray waagii hore adama ma jiro wax addoonsi ah haweeneyda addoonta ah ninka umay la xugum tahay cawradeeda waxa weeyaan inta u dhaxaysa xudunta iyo lowga xudunta iyo lowga inta udhexaysa markaan leenahay xuduntuna ma soo gelayso lowgana ma soo gelaya sida asaxa madhabka ku ah laakiin sida imaan doontaa qayb xudunta ka mida ah waa in la asturaa iyo qayb lowga ka ah. min baabi maa laa yatiimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajibun maxaa yeel haddaad inta waxaan asturi bawdada oo keliya lowga waan ka tegi dee bawdadii qayb ka ka tegi doontaa marka haddaad xudunta inta ka hoose man asturi xuduntii waxaa laga yaabaa inaysan dhammaystirminoo oo qayb ka ah. intii xudunta ka hoose ay waaya taasi waa xawayaan ragga iyo iyo maxaan ku dhaha addoonta xagga dumarka waxaa waajib ah dhammaan jidhkeedao dhan inay asturto markii laga reebo laba shay wejigeeda iyo labadeeda cukur labada kafkafaynka intaasaa loo ogol yahay waaya satru maa bayna surati الrajuli ninka xuduntiisa inta u dhaxaysa iyo rugbatii loogiisa inuu asturayo wa jamiici badni اmarأati haweenayda jidhkeeda oo idil ilaa wajha wejigeeda iyo kafayha labadeeda cukur waayahay haweenayda waxaa la mid ah qofka labeebka ah ama aan kala garanayn inuu yahay lab iyo dhadig midku yahay la garanayn haweenayda unbuu raacaya oo la xugum yahay waayahay wayajibu calayha waxaa haweenaydii waajib ku ah satru juزin min jawaanib اlwejhi inay asturto qayb ka mid ah hareerihiisa iyo walkafayni iyo labada cuk bimacnaa waa in ay raacisaa wejiga hareerihiisa qayb ka mid ah in la asturo waajib ma ahayn laakiin qayb ka mida ah waa inay soo raacisaa si tintii waxba uga muuqanin iyo madaxii toona waxba uga muuqanin isla markaa cukurada qayb ka ah waa inay raacisaa oo si aysan gacanteeda kale ama dhudhunkeeda uusan u muuqanin tusaale ahaan oo kale gabadhi hadday qabto khimaar waxaa laga yaabaa haddaysan khimaarkeedu ama marsalmadeedu aynan wejiga qayb ka mida ah aysan asturin in tinteedii qayb ka mida ah ay soo muuqato taasina salaaddii baa ku buraysa hal tin hadday soo muuqato kadaalika markii ay qabto eh, cabaayad ama toob ay qabto waxaa loo bahan yay inuu toobkaasi dheeraado si kafaynkaas qayb ka mid ah ay u asturto haddii kale waxaa laga yaabaa in kafaynkii ama cukuradii qayb ka mid ah ay muuqdaan hadday qayb kamid afwan haddii eh, cafwan dhudhunkeedii qayb ka ah in ay muuqdaan haddii dhudhunkeedii wax ka mid ah muuqdana haba yaraadee salaadii ma asaxayso sidaa darteed inay cukurada wax ka ay asturtaa si dhudhunkoo dhan ay u asturto min baabi maa laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib وعalى الرaجuل ninkiina kaasi waa haweenaydii وعalى الرaجuل ninkiina satru جuزءin min suratihi xuduntiisa qayb ka mida waa inuu qariya ayadoo xudunta in la qariya waajib ayn ahayn haddana qayb ka mida waa inuu asturaa xuduntii qayb ka mid ah waa inay maradii uu ku qariyaa wamaa xaadaaha iyo wixii la siman macnaha hareeraheeda xudunta keliya ma ah iyo wixii wareegeedaasoo dhan xudunta yani ilaa keliyaha ilaa dhabarka dambe inta la siman oo dhan waa inuu wax ka asturaa waaya meesha waxaa ka baxaya rag badan baa meesha ku dhacayo ragga saraawiisha ayaa xilan iyo funaanada gaaban ama garanka gaaban xilan salaada ku tukanaya waxaad arkaysa allah mustacaan ya xuduntiisa oo bannaanka taalla markuumarkuu rukuucayo ama sujuudayo waxaad arkaysaa qayb dhabarkiisii oo xagga weliba baryaha xiga inay muuqanayaan taasina salaaddiisi waa baad oo ku buraysa marka taas aad ha looga taxadaro qofka waxaa loo baahan yahay salaaddiisi inuu ilaaliyo oo weliba isku qurxiyo eh oo intii xataa waajib un ku ekaanne khuduu ziinatkum cinda kulli masjid uu salaadiisa ilahay hortiisu istaagay inuu isqurxiyaa loo baahan yahy o dharkiisa u fiican uu soo xidho waayo calى الrajuli satru juزءi min suratihi wamaa xaadaaha iyo wa jawaanibi rukbatihi lowgiisa hareerihiisa macnaha lowgiisa hareeraha lowgiisa inta bawdaha soo xigta waa inuu qariyaa waaya wacalayhimaa ninkii iyo haweenaydii labada waxaa waajib ku ah asatru min aljawaanib asatru min aljawaanib hareeraha inay iska asturaan macnaha xaggan inaan lagaa arag xaggan inaan lagaa arag xagga hore iyo xagga dhinacyada iyo xagga dambe inaan laga arag iyo xagga koreba waa mid min alculuwina waa la mid oo markii aad rukuucayso ya ama marka aad sujuudayso waa inaan halkan aan laga arag haddii tusaale ahaan aad qabto eh, shaar kaa weyn oo badhamada korana ku furan yihiin oo marka aad rukuucdo xuduntaada halkaa laga arko salaadaadi xob ma asaxayso ogow ya waxyaabahaas dadka aad ba ugu dhacaa masaaishaas marka xagga kore iyo hareeraha uma waajiba in laiska asture eh laakiin laa min asfal xagga hoose xagga hoose asturku waajib maa de waa adagtahay in qofku agga hoose iska asturo hadduu tusaalahaan qofkii macuus qabo oo macuustu ay u joogto lowyaha ya oo haddii ilmo yar hoos seexdo ya cawradiis xagga hoose ka arkayo ama marka uu sujuudoba xagga hoose laga arkayo wax wax dhib ma leh salaaddiis waa asaxaysaa waxaa muhiimka un ah in lowyihii asturan yihiin oo qofku markii uu sujuudayo oo kale ama marka uu fadhiisanayo waa in logu asturan yahay qofka hadduu surwaal gaaban xidho waxaa dhacda marka qaarkood in surwaalku logu qayb ka midu qarinaya laakiin markii uu qofkii fadhiisto ayuu surwaalkii dib u soo laamaya lowgiibaa marka iyo maradii dib oga soo cararaysaao bawdadii baa qayb kaay muuqanaysaa marka salaadiisii waxba ma asixo waa dadka surwaalka saraawishiga gaaban ku tukadaan ka hadlaya marka ta arrintaas aadaa looga taxaduro waaya wayajibu waxaa waajiba an yakuuna saatiru shayga wax asturaya ama wax qarinaya inuu ahaado shay jurmi leh yamnacu reebaya xikaayata lowni اlbashara midabka jidhka in laga waramo ama hay-adiisa qaabkiisa in laga sheekeeyo mid qarinaya inuu ahaada waajiba oo meesha maxaa ka baxaya qofkii inuu ku tukanayo maro khafiif ah ama dulduleesha oo midabka jidhkiisa laga dhex arkayo amaba uu bac cad ku tukado oo kale haddii qofka bac u xidha ka war udhaw waa un ku tukanaya jirkiisa laga dhex arkayo inuu jirkiisa madow yahay iyo inuu cad yahay inuu cas yahay halkaa laga arkayo ma anfacayso waa in uu asturaa midabka saatirku waa inuu asturaa midabka jidhka waa inuu asturaa waayahay kaasi waa shardi waxaa kaloo shardi ah wa an yakuuna inuu ahaado halkan waxaad usoo qadartaa asaatiru shayga asturayey mushtamilan cala اlbadan jirkii waa inuu uu asturayey waa inuu koobayo inuu shay koobayo inuu ahaado ayaa shardi ah malbuusan ama ahaado shay la xidho aw hayra malbuusin ama shay la xidho yuusan ahaanin shayga la xidho waan garanayna dee dharka la xidho waan naqaanaa laakiin dharka waxaan la xidhan ee caad ahaan dadku ayna xidhanin waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah dhoobada oo kale iyo biyaha midab kale biyaha dhoobada oo kale ah qofku hadduu biyo dhooba dhex galo oo salaad janaaso kudhex tukanayo tusaale ahaan oo xuduntii ninkii uu xudunta biyihii u joogaan biyuhuna biyo dhoobal ay yihiin dharna uusan qabin salaadiisa ma ansaxaysaa hadda xuduntii iyo intintii ka hoostay o dhan w biyihii baa qariyey biyuhuna waa biyo dhoobale biyo cad ma ah oo laga dhex arkayo waa biyo dhooba ah salaadana dee oma baahno sujuud oma baahno ya waa salaa salaatuljanaaso weeye waaya salaaddiisi waa ansaxaysa maxayl cawradiisii way asturanta fuqahadu waxay leeyihiin xataa haddii dhoobo uu ismariyo oo dhoobadaasi cawradiisi ay qarinayso oo dhoobo culus ay tahay way ku asaxaysaa salaadiisi marabayaysan ahaanin waayah laakiin maxaa kaa baxay falaa takfii dulmatun mugdi anfici maayo wa khaymatun sagiiratun iyo teendha yar uu qol mugdiga ku dhex jiro dam ah waxba laga arkayn u iska qaawan yahay u dhaho war aniga cidna ima arkayse cawradeeda ilaahay ma arkay lakiin cid kaloo arkaysa masjidka mugdi baan ku jiraa ilaahayna wuxuu ihi huwa ladii jacala lakum uleyla libaasan habeenku waa libaas weeye dee wax idna ima arkayse salaad saasaan ku tukanaya ma asaxaysa ma asaxayso maxaa yeelay mugdigaasi mushtamil maaha jidhkii ma koobayo jidhkii ma koobayo ilaahay baana mudan in laga xishoodo wa khaymatun sagiiratun teendho yar buu galay amaba qol maxaan ku dhahaye aqal soomaali yar ama wax yaroo adugu un asaga un la eg wuuna qaawan ku tukan buu inta tanaa bay qarinayso gurigaa yarkaaba ku dhex tukanaya cidna ma arkayso kanaan kanaan dhar ka dhiganaya ma anfacayso waa inuu dhar saatira waa inuu xidhaa waaya alkhaamisu kii shanaad ee shuruudda ka mid ah istiqbaalu اqiblati qiblada oo lagu qaabilo weeye bisadri laabtii fi اlqiyaami istaagii iyo wاlqucuudi fadhigii iyo bilmankibayni iyo garbihii iyo wa mucdami اlbadani jidhka badankiisa waaya halkaas waxbaan ka tagnay miya istiqbaalu اqiblati qiblada oo la qaabilo weeye bisadri laabta lagu qaabilo fi اlqiyaami iyo wاlqucuudi istaaggii iyo fadhigii markii qofku uu taagan yahay salaaduu ku jiro ama marka uu fadhiyo waa inuu laabtiisa ay qaabilshantahay qiblada wa bilmankibayni labadii garab inuu qiblada ku qaabila iyo wmucdama albadani jidhka intiisa badan fii hayrihimaa qiyaamkii qucuudki wixii ka soo hadhay waa rukuucdii iyo sujuuddii ilaa ida shtada alkhawfu cabsidu inay daraato mooyaane oo walam yumkinu اlistiqbaal oo aynan u suura gelin inuu qibladii u qaabilo oo fa yusallii wuu tukanayaa kayfa amkanahu si alla sidii ugu suurta u suurowda ayuu u tukanayaayo walaa icaadata calayhi wax qallo ah kuma waajib shardiga shanaadi waa qibladoo la qaabilo qiblada marna waad u dhowdahayoo waad aragtaa marna waad ka fogtahay oo ma aragtid markii aad arkayso qiblada waxaa waajib kugu ah in aad caynteeda qaabisho bimacnaa in aad qiblada toos u qaabishaa waajib ku ah qofkii saxniga xaramka ku tukanaya saxniga xaramka ku tukanaya ee qibladii arka waa inuu caynteeda qaabilaa midig iyo bidix toona gama baydhi karo laakiin qofkii qiblada aan arkaynin hadduu doono makaba ha joogee wuxuu ku dadaalayaa in uu qaabilo caynteeda laakiin waa اجtihaad e hadduu wax yar macnaha uu ka duwanaado yar khilaafo ama dhinac ka yar waa macduura maadaamuusan arkaynin maadaamuusan arkaynin jihadaas qiblada inuu qaabilaa waajib ku ah waayahay marka aan qiblada leenahayna jismigeeda keliya looma jeedo waxaa loo jeedaa jismigeeda iyo wixii qiblada ka sarreeya ilaa hawadeedao dhan baa soo gelaysa inta qiblada qaabilsan xataa qofka ku tukanaya dabaqa saddexaad ee xaramka ee qiblada ka sarreeyaba qiblada hoostiisa ay tahay waxaa muhiim u ah inuu qiblada uu qaabilo jihadeeda qiblada jihadeeda inuu qaabilo ayaa waajib ah qiblada jihadeeda inuu qaabilaa waajib ah oo hawadeeda qaabilo waayahay meesha lagu qaabilayna waa laabta laabta ayaa lagu qaabilayaa marka uu taagan yahay qofka iyo markuu fadhiyo waa inay laabtiisu ay qaabilsan tahay wejigiisa shardi ma ah wejigiisa hadduu dhinacan u yar qalooco ama dhinacan u yar qalooco wax dhiba male waa inay laabtiisu ay qaabilsan tahay qiblada haddii laabtiisa uu ka jeediyo hadduu dan wejigiisa ha u waafaqsanaada qibladae salaadiisu ma asaxayso waa inuu laabta u qaabiliyaa waaya waa markii uu taagan yahay markuu fadhiyo marka uu ku jiro rukuucda iyo sujuudda de markaa suuragal maa laabta inuu qaabiliyo laabtiisa xagee ujeeddaa hoos bay ujeeddaa soo ma markaas muxuu qaabilinayaa labadiisa garbo garbihiisa ayuu qaabilinayaa qiblada waaya iyo jidhkiisa inta badan jidhkiisa intiisa badan qiblada u qaabilaya waaya madaxii iyo maxaan ku dhahaa iyo wixii la midka ah iyo lowyihii waaya marka istiqbaalulqibla maxaa laga soo reebay laba xaaladood baa laga soo reebay mid mualifkaa bay noo sheegay raximah اllahu oo waxaa markii cabsidu ay daran oo khowf dagaal uu jiro iyo wixii la mid ah. laakiin khowfkaas inuu khowf mubaaxa yahay shay cabsi daga dagaal macnaha mubaaxa waxaa la diidan yaha dagaalka muslimiinta isdagaalayso dhexdooda kaas ruksa ma leh hadday muslimiin isdagaalayso la dhihi maayo qiblada haddaad doonto haddaad dagaal ku jirto oo nin walaaka aad la dagaalamayso qibladaha qaabil la dhihi maayo markaa kaa dhici mayso adiga dagaal horta xaaraanaad ku jirta xaaraanta horta ilahay u toobadkeen salaadana wakhtisieeda qibladeeda qaabil macduurkuma tid markaas ee waxa laga hadlay waa khoofkii muba aad baad ku jirtaa oo gaalaad la dagaalamaysaa amaba waxaad ka cararaysaa daad daad baa ku cayrsaday ama dugaag baa ku cayrsaday ama maxaan ku dhahaaye dab baad ka cararaysaa iyo wixii la mid ah ama tuug baaba ku cayrsaday raba inuu ku dilo markaasoo xaalaadkaasoo kale waxaa kuu bannaan in aad u tukato jihaada aad u socoto aad u cararayso macduur baata waaya mustaqbili alqiblati wagayri mustaqbiliha qibladii marka istiqbaalkeeda u kaa dhacaya ama qiblada dhan alla dhankaad u tukata markaas waxa weya way ku asaxaysaa xaaladda labaad ee mualifku uu noo sheeginna waxa weeyaan markii qofku uu musaafir uu yahay oo safar ku jiro salaad naafilo oo sunnahan uu tukanayo markaas wuxuu u tukanayaa jihada uu u socdo oo daabo uu saaran yahay gaari baad saaranta waad safraysaa halkaa iyo waxaad u socotaa galbeed ama bari baad u socotaa ama hawd baad u socotaa dhankaa u socotayaa salaad sunnaha ku bannaantah intaad gaariga saarantah inaad iska sunaysto ama diyaaradda aad saaran tahay waad iska sunaysan waxa weeyaan qibladii adoo ka sii jeeda ayaad sunaysan wayna ku asaxaysaa siuu nabigeena alayh sl slam uu samayn jiray markuu safar ku jiro alkhaamisu ka shanaadi waxaa weeyaan istiqbaalu qiblati qibladoo la qaabilo bisadri laabti lagu qaabilo fi اlqiyaami istaagii walqucuudi fadhigii iyo bilmankibayni labada garboodna lagu qaabilo mucdam اlbadni jidhka badankii fii hayrihimaa qiyaamkii iyo qucuudkii istaaggii fadhigii wxuu ka soo hadhay ilaa ida اshtada اlkhawfu cabsidu inay daraato mooyaane alkhawf اlmubaax yani khawfkii bannaanaa wey oo walam yumkinhu اlistiqbaalu istiqbaalkiina uunan u suura gelin qofkii inuu qiblada qaabilo fayusalli wuu tukanayaa qofkaasi kayfa amkanahu si alla sidii u suurgal u tahay ayuu tukanayaayo walaa icaadata calayhi inuu soo qalleeyana waajib kuma aha asagoo ordayuu tukanayaa asagoo qiblada qaabilsan asagoon qaabilsanayn labadaba waaya asaadisu shardiga lixaadi an yakuuna almusalli qofkii tukanay inuu ahaado musliman qof muslima inuu ahaado shardigani ee mualifku inoo sheegay raximah اllahu tacaala waa shardi wujuub iyo shardu sixa labadaba wuu yahay shuruuddii hore laakiin ayna soo dhaaftay maxay ahaayeen shuruud sixay ahaayeen shuruud sixoo salaadda ay ku asaxdo laakiin shardigani dhinacna waa shardi sixoo qofka gaalka haddee salaadu ka asixi mayso dhinacna waa shardi wujuubo qof aan muslim ahayn salaaddii ku waajibi mayso wujuub muaalaba wujuub adduunka laga dalbayoo leh tuko dee islaamnimada ka horeysa horta islaamka soo islaam oo islaamka soo gal kadib baa salaadii laga dalbaya laakiin aakharo marka wujuub muaalaba fi dunya adduunka muaalaba laga dalbi maxaa kaa baxay aakharo aakharo waa lagu ciqaabayaa gaalka salaadii uu ka tegey iyo soonkii uu ka tegey iyo iskadii uu ka tegey iyo xajka wuxuu dhammaan arkaanta islaamka iyo furuucu shareecada waa loo ciqaabaya sida raajixa culammadu ay u badan waaya marka qofkii inuu muslim yahay ayaa hardi ah asaabicu shardiga toddobaadi an yakuuna inuu ahaado qofkii tukanayey caaqilan mid caqli u saaxiibu caqli leh falmajnuunu kii waallaa wاsabiyu ilmihii yaraa alladii kaasoo lam yumayiz aan waxba kala soocaynin laa salaata calayhima salaad kuma waajibin walaa tasixu minhuma kamana asax hardigana waa kii oo kale oo waa shardu wujuub wa shardu sixa dhinac waa shardu wujuubo dee kuma waajibayso qofka waalan salaaddu kuma waajibayso iyo qofka ilmaha yarka ah ee kuma waajibayso sabigii dhinacna waa shardu sixo kama asaxayso labadaa midna salaaddii marka mualifku wuxuu isku dhex daray shuruud wa shuruud sixa ayuu isku dhex shardigan lixaad iyo ka toddobaad iyo ka sideedaad intaasi waxa weyaan waa shuruud wujuub wa shuruud صaxa weyaan waaya marka ilmaha markuu mumayiska yahay iyo markuuna mumayiska yahayn waa la kala qaadi markuu mumayiska yahay salaadu kuma kamana asaxayso markuu cafwan uu mumayiska un oo hayru mumayiska uu yahay salaadu ka asixi laakiin markuu xaddu tamyiiz uu gaadho salaadu way ka asixi kumase waajibayso marka tamyiizka maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa inuu ilmihii keligii wax cuni karo keligii wax cabi karo istijaysan karo macnaha tasarufaadkiisii baahidiisii yarayd inuu umadax bannaan yahay laakiin hadii hooyadii cuntada ay siinayso cuntada keligii usan qaadanaynin ama ay afka eh, cabitaan ku siinayso ama markii uu maaragtay saxaroodo saxradii u bahan wa ka maydhan u iska maydhi karin weli umyiz ma noqonin xad tamyiiz ma gaadhin hadduu salaad tukadana salaadaasi ma asaxayso laakiin marka uu intaasba uu la keli noqdo oo cuntada keliga cunayo oo cabbayo saxankiisa halkaa loo dhigay cunayo ka saarayo oo cabitaankii uu ka laacayo oo u maaragta isijaysanayo ya dee ninkaasi waxa waa nin mumayizaho salaadiisi way ansaxaysaa weeye waaya aaminu shardigii sideedaad an takuuna almarأaةu haweeneyd inay ahaato naqiyatan mid ka ka nadiif ah min alxaydi dhiiggii caadada ahaaye wanifaasi dhiigdhalmeedkii falxaa'idu tii haweeneydii caadada qabtay ama xaydka qabtay wanufasaaiyo tii dhiigdhalmada qabtay laa tasixu salaatuhumaa salaadoodu ma asaxayso walaa qaضaa calayhimaa qadana kuma waajibin mualifku raximah اllahu tacala halkan wuxuu noogu sheegayaa shardi wujuub iyo sax labada jira oo ahaa gabadha inay ka daahir tahay khaas u yahay kani haweenaydu khaas u yahay shuruudihii hore dhan rag iyo dumarku way ka sinaayeen laakiin shardigani wuxuu khaas u yahay haweenayda ila iyadoo ma caadada khaas ku tahaye haweenaydu waa inay ka nadiif tahay buu idhi caadada ahaa ee dumarka bishii marku dhacay waa xaydka waayahay iyo nifaaskii ahaa dhiigdhalmeedkii dhiiggii imanayey gabadho markii ay umusho dhiiggii ka imanayay labadaasba inay ka daahir tahay ayaa shardi uu leeyay mualifku raximahullah haweenayda marka haddii ay xayd qabto ama nifaas ay qabto salaaddii kamana asaxayso kumana waajibin kamana asaxayso hadday tukato xataa way ku dembaabaysaa salaadaas maxaa yeeley mashruuc baad maaha salaaddu inay tukato qallalan lagama rabo markii ay ka daahir noqoto labadaas xaydkii iyo nifaaskii wax qalloo looga bahan yahay ma jirto waaya marka masaaئisha inta badan waaba la garanaya masaladan bal hadda u dhug yeelo waa masale daqiiqahoo inta badan dumarku aysan garanaynin bal ee rag qaar badan aysan garanaynin marka in dumarka lagu baraarujiye loo baahan yahay fain dakhala اwaqtu waktiga hadduu soo galo wahiya haweenaydii طaahiratun ay tahay mid طaahir ah faطara'a calayha اlxaydu oo markaa xaydkii uu ku soo dariye ama ku yimaado iyo wanifaasu dhigdhalmeedki bacda an madaa markii uu tegey kadib maa yasacu waajibaata tilka salaa salaada waajibaadkeedii wax ku filan wajaba calayha waxaa waajib ku ah haweenaydii qadaa'uhaa in ay soo qalayso ayaa waajib ku ah halka bal u fiirso haweenaydii ayadoo daahir ah oo caado aan qabin nifaasna aan qabin ayuu wakhtigii salaada soo galay duurkiibaaba la aadaamay wakhtigii duurka waxaa ka tegey in ku filan in ay duurkii ay tukato afartan ragcadood marka kadib ayadoon tukanin ayaa dhiiggii ku yimid mualifku wuxuu leeyahy waajib ku ah inay salaadaas marka ay daahir noqoto inay soo qallayso maxaa yeeley way makansatay salaadda inay tukato wakhtigiina uu ku soo galay marka dimadeedu baaqi ku yahayoo waa looga baahan yahay salaada inay qallayso casarkii baa la ah maqhribkii baa lamid ah, ceshii baa lamid ah, ah mar haddii salaadda wakhtigeedu gabadhi ku soo galo kadibna caadadii ay dib kaga timaado oo cudurdaarka ku yimaado iyada oo makansatay salaadda inay tukato laakiin se aan weli tukanin salaadaasi waajib bay ku noqotay waa waxa weeyaan dayn lagu leeyahay waa inay soo qallayso laakiin salaadda ka dambaysa laguma le waxaa la mid ah xaydkii iyo nifaaskii junuunkii baa la ah iyo ikhmaagii qofkii salaaddii baa u soo gashay <coughs> wakhtigii salaadda ayaa u soo galay asagoo miir qaba wakti uu tukan lahaa ayaa tegey maala an daqiiqoo kale salaadda waa lagu tukan karaa salaadda duhuroo kale hadduu qofka hore weyse usii qabay kadib qofkii ma tukanina wuu kadib baa miyirkii baa ka tegey ama wuu waashay ama koomuu galay wuu xanuunsaday salaadda waxaa lagu leeyahay markii uu soo caafimaado u soo miirsado ayaa lagu leeyahay waaya taasi waa masalo masalada labaadna waida inqaطaca alxaydu xaydkii haddii uu go'o wanifaasu iyo dhiig dhalmeedkii walam yacud uusan soo laabanin addamu dhiiggii fii wakti subxi wakhtigii fii wakti subxi wakhtigii salaada subax aw duhri ama duhurkii aw almagribi ama magribkii walow baqiya minhu qadra maa yasacu allaahu akbar walow baqiya minhu haba ka hadhe qadra maa yasacu in ku filan allaahu akbar inta laga dhahayo wajaba waxaa waajib ku ah qadaau dalika alfardi faradkaas inuu qaleeyo waajib ku ah wain kaana hadduu yahay fii wakti اlcasri wakhtigii casrka hadduu joogo aw alcishaa'i ama cishihii walow baqiya minhu haba ka hadhee qadra maa yasacu allaahu akbar allahu akbar in dhan wajaba waxaa waajib ku ah qadaau dalika alfardi faradkaas inuu soo qalleeyo iyo waladii qablahu kii ka horeeyey wa huwa asagu aduhru duhurkii weeye aw masealmaqribu weeye mualifku mas'aladii hore iyo mas'aladan waxay kala duwan yihiin wuxuu noo sheegayaa tii hore waxay ahayd qofkii isagoo maanicii salaadda u diidayey xaydkii ama nifaaskii ama junuunkii ama eh, miyadaboolkii wix la midka ahaa asagoo ka fayow oo ka caafimaad qaba ayuu wakhtiga ku soo galay kadib buu maanicii dib kaga yimid wakhtigii markuu soo galay kadib taa waan ka soo hadalnay tanna waa cagsigoodoo eh, qofkii maaniciiba marka hore yuu qabay maanici asagoo qaba ayaa wakhtigii salaadda ayaa waaa maanicu ka zuulay asagoo wakhtigii salaadda uu ka laaban yahay adar in la dhaho allahu abar salaada intii lagu xidhan lahaa allahu abar la dhiha takbiirat اxraamkii ayaa waktigii salaada ka harsan macnaha waa laba sakan iyo wix la mid ah. sakan ba iska dhe ka harsan tahay salaada waktigeedii oo ka zuulo maanicii salaada u diidanaa gabadhii caadada qabtay caadadii bay ka daahir noqotay oo ka joogsatay nifaaskii baa ka joogsaday kii waa miirsaday kii miirdowa laba caafimaaday ilaahay caafiyey gaalkiibaa soo islaamay ila marka kufriga u diidanaaye soo islaamay intaasoo dhanba waxaa waajib ku ah hadday salaadda waa la kala qaadaya inay tahay salaadaasi salaad salaadda kale lala jamciyo iyo inaysan ahayn haday tahay salaad salaad yaani salaadda ka horaysa lala jamciyo haddaysan ahayn sida subaxii iyo duhurkii iyo maqhribkii saddexdaas salaadood salaadda ka horaysa lalama jamciyo salaada subax salaadna iyadana lama jamciyaba duhurka salaad ka horeysa lala ma jirto ta ka dambaysa maa jamciyaa oo macnaa qofka musaafirka laga hadlaya salaada maqhrib cishaa maa lala jamciyaa laakiin salaada casrna lama jamciyo marka salaadaha wakhtigooda haddii uu ka soo haro qofkii uu maanici ka zuulo xaydkii gabadhii salaadii subaxa oo ay ka harsan tahay shan sekan ayay caadadii ka istaagtay ama qofkii waalaabaa caafimaaday ama qofkii gaalkaas soo islaamay qadar allahu akbar la dhahaa yaa wakti ka soo hadhay waxaa waajibkaa salaadda inuu soo qallayo waaya kadalika salaaddii duhur kadalika salaaddii magrib saddexdaa salaadood waa salaadda keligeed muu tu kale ma raacinayo laba salaadood waa magribka cafwan waa casarka iyo cishahee ayaga wax ka horeya lala jamciya casarkan waxaa lala jamciyaa duhurka cishahana waxaa lala jamciyaa maqhribka haddii salaaddii casar uu ka harsan yahay markii gabadhii cadada ka go'day ama ninkii waalaa uu caafimaaday ama isgaalki soo islaamay hadduu ka harsan yahay qadar allaahu akbar salaaddii casar iyo salaaddii cisho labada salaadood waxaa waajib ku ah salaaddaa inuu qaleeyo iyo salaaddii ka horraysaba ee lala jamcin jiray casarkii iyo duurkii waa ku waajib haddii casarkii ahayd hadday cisho ahaydna cishihii iyo maqhribkiiba waa ku waajib bimacna maalan tusaale ahaan gabadhii ayaa caado qabtay caadadii ayay hubsatay inay dhammaan caadadii si fiican uga go'day oy saafi ka noqotay salaadii casar ooy ka harsan tahay shan sakan ama laba sakan ba allahu akbar in laba sakan wayaanba de u badata ama halsi ka weera waxaa waajib ku ah salaadda casar iyo duhurba inay tukato hadday tahay salaaddii cishana waxaa waajib ku ah salaadda cishe iyo maqhribkii horeba inay tukato waa labadii salaaddii qofka musaafirku jamcin jiray oo markaa qofka musaafirkaaba macduur ahaaba la yidhi labada salaadoodba jamci eh jamcu taakhiir loo baneeyey e iyo taqdiimba eh qofka macduurka ah ee sidoo kale waxaa weeyaan daruuro qabana min baabi awlaa bay dhaheen fuqahadu waa loo qiyaas qaatay marka labada mas'ale hadda aan soo xusnay dadka intiisa badan waxaad mooddaa inay ka qarsoon tahayoo dumarka aysan ku baraarugsanen marka waxa loo bahanya dumarka guryaha jooga in lagu baraarujiyo ilaa ayaga inta badan masaladan qabsataaye qof waalan oo wakti xilligaa soo miirsa wa laga yaba inay yar tahayba laakiin caadada dumarka inay inay caadada ay ka zuusho ay ka go-do way badan tahay marka waxa laga yaabaa salaadda ay joogtoon markaa inay tukato laakiin tii ka horraysa hadday casar ahayd tii ka horraysa dumarka inay tukanin hadday cesho ahayd maqribka inaysan tukanin baa laga yaabaa marka in lagu baraarujiyo waa muhiim waaya التaaصicu shardigii sagaalaad waxaa weeyaan an yactaqida inuu ictiqaadiyo oo uu caqiideeyo أna الصalaaةa الmafruuضة salaada faradka ah alatii yusaliiha uu tukanayo fardan inay tahay farad inay tahay inuu ictiqaadiyo salaadda uu tukanayo faman ictiqadahaa qofkii caqiideeya salaadii faradka ahayd duurkiiba wuxuu u caqiideeyey sunatan inay sunno tahay uu iska caqiideeyeba aw amase khala qalbuhu qalbigiisiiba ka madhay can ilcaqiidatayni labadii caqiida waxaa laga wadaa faradkii iyo sunnihii midna uma ictiqaadsano ma faradba garan maayo ma sunna garan maayo waan iska tukanayaa aw amase tashakaka wuuba ka shakiyo fi اlfardiyati yo talo salaada maqriban tukanayno ma ard baa mise waa sunna wuu ka shakiyey lan taصixa salaatuhu salaadiisu ma asaxayso qofku waa inuu cilmi lahaadaa salaadan aad tukanaysa inay farad tahay shanta salaadood in ay waajib farducayn ay taimi lahaaba haddii uu ictiqaadiyo salaaddii faradkeedu sunno ka ictiqaadiyo inay tahay ama uu ka shakiyo ama uu kala garan waayo inay tahay farad iyo sunno midkay tahay u kala garan waayo uu iska tukanayo dadku iskaga raacay uu leeyahay dadka oon ha ka hadhin aleelahay waa la tukanaya adna yaadan ka hadhin yaa jamcaas barakaysa salaadaas waxba kama jirto waa inaad ogaataa salaadan inay waajib kuu tahay an yactaqid inuu caqiiday ana salaata almafruuda salaadii faradka ahayd alatii yusallia u tukanayo fardan inay tahay farad inuu ictiqaadiyo faman ictiqaada qofkii ictiqaadiya salaadii faradka ahayd sunatan u ictiqaadiya inay sunno tahay aw khala qalbigu ama qalbigiisu ka madho can alcaqiidatayn labadii caqiida wuxuu ka wadaa faradkii iyo fardiyadii iyo sunniyadii macnaha farad inay tahay iyo sunno inay tahay kala garan maayo aw mase tashakaka fi fardiyati farnimadu ka shiki talow ma farad ba mise arad waajibba mise waajib ma aha allahu aclam bu lam tasixa salaatu salaadiis asixi mayso alcaashiru shardigii tobnaad anlaa yactiqida waa inuusan ictiqaadin ruknan min arkaaniha rukni arkaanteeda ka mid ah sunatan sunna waa inuusan u ictiqaadinin arkaantu waynoo imaan doonaan rukni salaadda arkaanteeda ka mid ah waa inuusan sunno u ictiqaadinin tusaale ahaan takbiirat اlixraamkii oo kale qiyaamkii oo kale istaagii sujuudi rukuuci iyo wix la midkaa waa inuusan sunno u ictiqaadinin faman ictiqadahaa qofkii ictiqaadiya rukni arkaanta salaada ka mida ah, ila arkaantu waa waajib ee furuudan arad farad buu ictiqaadiyey waaba sida ahayd buu ictiqaadiyey la rabay aw amase khalaa qalbuhu qalbigiisa uu ka madhay can ilcaqiidatayn labada caqiido macnaa fardiyadii sunniyadii ruknigii kala garan mahayo waa caami oo nin caamaha weeye oo salaadan afan ruknigan ma farad baa mise sunno weeye kala garan maayo allahu aclam ma kala yaqaano aw amase tashakaka wuuba ka shakiyey fi lfardiyati faradnimaduu ka shakiyey wuxuusi talow ma farad baa mise waa sunno waan ka shakistanaha inuu sujuuddu ina inay tahay farad iyo inaysan ahayn shaki baa ka gala aw amase ictiqada sunata min sunani الsalaa salaada sunayaasheeda mid ka ah ayaa wuxuu ictiqaaday ardan inay tahay waajib inay tahay saxad salaatu salaadiis waa saxaysaa bal hadda u fiirso masaladan iyo masaladii hore waxay kala duwan yihiin tii hore qofka caamada ah waxba looma reebin iska ilaali baa la masaladan ciyaar ma gasho mar hadday salaadiiba ruuxdeedii ay tahay iska ilaali inaad salaaddii faradka ahayd ee shantii salaadood inaad u ictiqaadayso inay tahay sunne ama aad ka shakido ood ku taradudo ama aadaada xataa ma garanayo inay tahay waxaas dhan laguma kuma anfacayso haddaad ictiqaadiso inay sunno tahay salaad farad ah ama aad ka shakido waxa weeyaan salaadaasi waa baail kuma asaxin laakiin ruknigii xoogaa baa loo sarreey qofkii caamada ahaayo de caamadu way kaasway ka qarsoomi kartaa arkaantu way ka qarsoomi kartaa barkeed laakiin salaad kama qarsoomi karto waa shay macluum min adiin bidaruura salaadaha cid kasi og tahay laakiin arkaanta waxa laga yaaba badh inay dadka caamada ka qarsoonto sidaa darteed xoogaa waa loo yar khafiifiye waxaa la yidhi waxaa lagaa rabaa uun rukni inaad u ictiqaadinin rukni waajiba ah, inaan sunno u ictiqaadinin tusaale ahaan takbiirat ixraamku waa rukni ha ictiqaadin inay sunno tahay faatixada in waa rukni ha ictiqaadin inay sunno rukuucdu waa rukni ha ictiqaadin inay sunno tahay waa rukni ha ictiqaadin inay sunno tahay iska ilaali laakiin haddaadan garanaynin inay tahay sunno iyo inay tahay waajib amaad ka yar shakido dhib male shay inaad u ictiqaadinin inay sunno taaba muhiima lakin haddaadan garanayn wax dhiba male ahamaشha inaad la timaado un waxaa muhiim inaad rukniga ad la timaado oodan ictiqaadinin inuu suno yahay alaa yactaqid inuusan ictiqaadin ruknan min arkaaniha rukniga salaadda arkaanteed ka mid ee noo imaan doona mualifku inoo sheegi doona insha allah sunata sunna inaan u ictiqaadin faman ictiqada qofkii arkaantii u ictiqaadiya uruud eh, furuudan waajib u ictiqaadiya furuudan waaba say ahayde waajib u ictiqaadiye lan faradki rukni waa un farad soo maha waa waajib o amase khala qalbuhu qalbigiisu ka maran yahay can alcaqiidatayni labadii caqiido macnaha faradnimadii iyo sunanimadii midnama midna ma garanayo waa si caamada u badan yihiine ow amase tashakaka ka shakiya fi lfardiyati faradnimaduu ka shakiyey ow amase ictiqada sunata min sunani salaa salaadeeda sunayaasheeda mid ka mid wuxuu ictiqaadiyey fardan farad buu ictiqaadiyey hadda eeg sun wuxuu ictiqaadi inay tahay fardi tahay tusaale isticaadada oo kale acuudu billahi min ashan rajim ama subxaan اllahi wabixamdihi marka subxaan allah wabixamdihi marka lagu leeyahay sujuuda subxaan rabbi alacla cafwa sujuuda lagu ama subxaan rabbi alcaظiim lagu leeyahay rukuucda ama rabbi kfirli inta udhaxaysa labada sujuudood waxaasoo dhan waa sunne haddii qofku uu u ictiqaadiyo sunantaasi inay tahay waajib dhib male maxaa yeele kor buu u qaaday ayadoo wax dhiba ma yelaysa lakin waxaa leeyahay inuu rukniga hoos u dhigo oo ilan ilan rukni iyo iyo iyo sunno isku mid maha ruknigaa sarreeye saxat salaatu salaadiis waa saxaysaa alxaadi cashar shardigii ko iyo tobnaad ee shuruudda salaadda ka mid ah ijtinaabu mubطilaati الsalaa salaada waxyaabaha buriya inuu iskaga fogaado alaatiyata noo imaan doonta fi jamiici salaati salaaddii sooyday salaadda markuu tukanayo inuu iska ilaaliyo waxyaabaha buriya oo idil sida hadalkii iyo cuntadii iyo dhaqdhaqaaqii zaa'idka iyo wixii lami yani waxyaabaha mubdilaadka iyo xadadkii inay ama nijaasad iyo wix la noo imaan doono o faraha badan ee mualifku noo sheegi doono ee salaadda buriya waa inuu iska ilaaliya salaadda intuu tukanayo idil waaya aلثaanي caشhaر shardiga labiyo tobnaad ee salaadda shuruudeeda ka mida waa kii u dambeeye macrifaةu kayfiyatiha salaadda inuu garanayo qaab kayfiyadeeda qaabka u tukan laha bian yacrifa oo kayfiyadaas la garanayo maxay tahay bian yacrifa waa inuu garanayo acmaalaha salaadda acmaasheedii waxa weeyaan afcaashii iyo aqwaashiiba acmaashay soo hosgelayaan arkaanteedii iyo iyo wa tartiiba si u kala horayso inuu istaagga ugu horeeyo ee rukuucdii qiyaam ictidaalkii sujuuddii juluus beni sidatain wahaa kada tartiibkii afcaasha iyo tartiibkii aqwaasha waxaasoo dhan inuu garanayo wey kitaabkanaan waxaasoo dhan jamciye walilah alxamd marka waa inuu u cilmi leeyahay ilan qofku wuxuu markuu u cilmi leeyahay si fiican u camalfali karaa lakiin hadduusan u cilmi lahaynba dee waxbaa ka khaldami karaa sidaa darteed qofka inuu meesha mualif wuxuu noo ishaarayaa qofka inuu salaada barto waa ka waajib marka ay qofka salaada ku waajibto waa inuu bartaa salaada kayfiyad uu tukan lahaa waxaa waajibka inuu barto su horey kitabka bidaayadiisa noogu soo sheegay inuu bartaa saddex shay salaada ku saabsan inuu bartaa shuruuddeeda waa inuu bartaa arkaanteeda waa inuu bartaa mubdilaadkeeda inuu bartaa shuruuddii salaadda ku asaxaysay waa inuu bartaa iyo arkaantii salaada dhexdeeda ku jiray afcaasheedii iyo aqwaasheedii labadaba ahaa ee waajibka ahayd waa inuu bartaa mubdilaadkii salaada burinayana waa inuu bartaa intaasba waa inuu bartaa qof kasta oo mukalaf ah kitaabkaa yarka ee safiinusalaadka waxaasoo dhan koobay walilahi alxamd intaasaan kusoo koobaynaa darsigeenna wbaarak allah fiikum wajazaakum allah khayr wsal allah waslm ala nabiyina mxamed walxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin